thank you kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa barqanimo waxaada taarikhdaha ku aasaasan tahay labaiy bisha oktoobar sanada labakun qodobada ogaal ku maqli doontaan waxaa ka mid ah gobolka shabeellaha dhexe oo ay sii kordhayaan dhibaatooyinka ka dhashay colaad beeledyo oo u dhexeeya dad wadadega qeybo ka mida ah gobolka xilli la dilay macalin dugsi iyo sidoo kale dad isku qoys ahaa wararkii ugu dambeeyay ayaan soo qaadan doonaa waxaad kaloo dhageysan doontaan maxaa lagu xallin karaa soo noqnoqoshada markaa dagaal beeleedyada inta badan kasoo cusbaanaada qeybo ka mida ah gobolada dalka gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe maamulka yuhuudduna waxa ay shan iyo konton ruux ku dileen saacadii lasoo dhaafay duqeyn khaza ka dhacday xilli ay duqeynayaan masaajidda iyo goobaha dadka rayidka ay ku sugan yihiin ee ku yaala daanta galbeed iyo sidoo kale marinka khaza qodobadaasi kuwan ugu soo kordha ayaad dhegeysan doontaane mar kale kusoo dhawaada barnaamijka ogal bismillaahi nabad bismillaahi nabad bismillaahi nabad

نور نور عسعد الله نور عسعد الله heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ba ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo carruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa eh. eh. leh caano nabadaa leh qaybaha hore ee barnaamijka ogalan gudageena dhegeystayaal aynu ku bilaabnay wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ma ah mid farxad gelinaya dadka soomaaliyeed ee nabadda jecel iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ee ka aluusneyd qeybo ka mid a ah tuulooyin iyo deegaano ka mid a ah gobolkaasi colaad u dhexaysa dad wada wadadega deegaanka waxaana colaadaasi ay noqotay mid soo noqnoqotay dhowr jeer ayaa laisku dayay markaa in xal loo helo oo xitaa ay waqti badan ku bixiyeen madaxweynihii hore ee soomaaliya shareef sheekh axmed hoggaanka hirshabeelle iyo xukuumadda dowladda federaalk ee soomaaliya balse laguma guuleysan oo mar weliba oo xal la gaaro waxaa muuqata in dhinacyada qaar ay fashirinayaan marka la eegana ayba u muuqato mashruuc hanaanka loo raadinayo in lagu dhameeyo nabad sidoo kalena lagu helo xal waara oo dadkaas ay ku nabadgeli karaan ku kalana badbaadi karaan maadaama haatan la gubay deegaano guryo tuulooyin iyo sidoo kale dadka naftooduna ayba si macno darro ah ku dhimanayso waxaana xalayta ugu dambeysay la dilay macalin dugsi iyo sidoo kale dad isku qoys ah brofesor maxamed cumar dalxa oo xildhibaan hore soo noqday ayaan wax ka weydiiyey sida lagu xalin karo arrinta iyo si guud xaaladaha siyaasadeed ee dalka cabdicasiis marka hore waa idin salaamayaa adiga iyo kulmiye raadiyo idaacadda dhammaan dadka soomaaliyeedna sidoo kale ayaan leeyahay asraanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii xaalada guud ee wadanka sida ay maanta ay wax u dhacayaan haddii ay ahaan lahayd qaabka ee dowladda ugu howlan tahay xasilinta dalka iyo nabadaynta iyo guud ahaan ka hortaga waxa ee maanta ee soomaaliya ku wajahayso oo culeysyo kala duwan aan garanayno ama ha noqoto mid siyaasadeed ama mid amni mid bulshadeed iyo mid dhaqaale intaba waxaan arkaynaa inay jiraan caqabado fara badan inay jiraan dowladana dadaal aanan u yarayn balse midda hadda ugu dhibaato badan waxa weeyaan la dagaalanka dowladdu ay kula jirto kooxihii nabaddiidka ahaa iyo dagaalo sokeeye ee haddana wadankii dib oga sii maaragtay curtay oo weliba gobolkan shabeellaha dhexe ee ay ka taagan tahay masiibo oo aada mm. runtii aan qof kasta oo soomaali ah ama eh, diin iyo iimaan leh aanan runtii eh, qalbigiisa wax u dhimayso maadaama dad walaala ayaga ay dagaalamayaan waxaan la garanayn ama ka dagaalamayaan oo guryo la gubaya aad arkaysid aad maqlaysid macalin dugsi iyo arday baa la dilay taas diin ahaan iyo dadnimo ahaan mid ay dadka soomaaliyeed ee runtii sumcad ahaan iyo magac ahaanba ay ugu wanaagsan tahay maaha guud ahaan iyo gaar ahaan dadka falalkaasi samaynayo marka aad baan runtii uga xumahay waxa ku saabsan dagaaladaas sokeeye dowladana dadaalka ee madaxweyneha xasan sheekh maartay isaga iyo xukuumadiisa iyagana ay ku wadaan runtii dadaalka sida iyagana wadanka wax looga qaban lahaa arrimaha qosay aan soo sheegay dhinaca nabadda ka sokow iyo siyaasada iyo iyo xaqiiqatan dhaqaalaha waa wax u baahan in laysgarab taago marka taana waan bogaadinayaa tanna runtii waan ka xumahay sida ay maratay ee shabeellaha dhex wax uga socdaan iyo meelo kale lamid ah laba kun saddex labaatan adoo la joogo in dad soomaaliyeed maanta dhiigooda uu daadanayo xilli la ogyahay caqabadaha dalka haysta marka ay timaado amniga iyo arrimaha kale ee jira bal soo ma muuqato weli dadka soomaaliyeed inaanu weli baraarugin dheerado su-aal muhiim ah waaye eh, waxa kan marka adiga aad fiirisid waayo dad muslin ah oo diin eh, ayaga ee eh, maanta ilaahay ka xarimay ninka kale ninka walaalkii ah dhiiggiisa inuu biduuni sabab uu ku daadiyo inay tahay wax xaaraan ah aakhirana cadaab lagu mutaysanayo isagoo og inuu dil iyo dhac iyo maaragtay maaragtay dembiyo oo ilaahay qofka baniaadamka in xataa adiga aad kusii fiiqdid ama qori ama waxaad adiga aad haysatid kol waran yahay yani ilaahay iyadoo xarimay la ogyahay haddana ninka u bareerayo inuu dilo ma aragtay macalin qor-aan dilo arday dugsiy maaragtay dhigata dilo ama haween oo maanta ee ayaga ee jilicsan iyo intii la halmaalo ee birmageyda ah ama hantida maaragtay ee ummadda ilaahay abuuray ee dadka ay leeyihiin in la dhowro oo ayadana la gubayo aan arkayno waxani maaha wax diinta islaamka ah ee runtii ay ogoshahay marka wax kastoo diinta aanan ogolayna ninka ku kacayo waa nin diinta ka hor yimid waaye waa jaahiliyadii sidii ay u dhaqmi jireen carabaha berigii hore ayaa waxay iskugu qabyi jireen marka falalkan oo kale ee ninka walaalkii sokeeyaha ee asaga inuu la dagaalamo go'aansado aansado wa axyaanan calaa bakri akhina in lam najid ilaa akhana haddii aan anaga cid kaloon la dagaalno aan weynabo ilmaadeeradeena reer maartay ayaan maartay reer reer bakaraan la dagaalamaynaa marka waxa waaye tani waxay la mid tahay taas oo kale soomaaliya maanta dagaal waxaa uga filan waxaa cadowga banaanka ka soo abaabulaya ee jiritaankeenii iyo masiirkeenii oo dhan halista gelinaya dekedeeni baa la haweysanayaa badeenii baa la wada maartay ee hunguriyeynaya meel kasta oo dhulkeenii baa la duulaan lagu wada yahay dad kale ee meelo kale gacmo shisheeye maarata ay soo riixayaan baa wadankii lagu soo ibtileeyey intaasoo dhibaato soomaaliya soddon sano oy tiih ku jirto oo meel layska daba qabto oo la gaarsiisan yahay ilaa iyo hadda ee xaaladeeda ay adag tahay ee khilaaf hareeyey haddana haddii la bilaabo sagaashan iyo bowdii ee waxay markaa dib loogu sii laabanayo ee reerba reerka kala ha ee cadowgana banaanka maartay asaga hakaga yani raaxaysto oo ha ku filnaato oo dabka horaya dayaxdan ka dayaadirirtaan waa iska diida ha yani waa wax nasiib darra waa arin jaahiliye ah marka arin maanta waxa dhacaya ee in maanta dad walaala ah ee ayaga ay intay isu ma aragtay ee eh, eh, eh, birtuntaan oo ayaga ay ku dagaalamaan wax aan maanta qiimo ku fadhinin ee ay gubaan ama ay dilaan ama ay dhacaan ama ay runtii ku xadgudbaan wax kasta oo diinta ee ka maanacday qof kale oo walaalkii ah weliba iskaba daayay cid kale oo sokeeye hiise ah waa arrin nasiib daraa waan diintana waafaqsanayn kana hor imaanayso dhaqanka iyo xeerka suuban ee ilaahay ee maanta dadka ee garaad kale ee asaga ee yidhi kaasna maaragtay hala ilaaliya xataa meel ay ka soo horgelaysa aanan jirin balse aanu arko beereedow waxaa dhacaya dagaaladan sokeeye kulli inay yihiin falal ka soo jeedo jaahiliyadii oo diinta islaamka ka hor oo nabigeena nogaga digay diinteena markii aan qaadanayna la rabay inaan aad maartay aan uga fogaano waxyaabahan hadda ay caadadaysteen ee hadiya jeer inta qabiil laga yimaado misana haddana ee jufo oo maaragtay hadana ahaan ee ay isu dilaan dad isku qoys ah oo ama aanan ku kala fogeyn xataa nasabada iyo deegaanka soo ma muuqdo inuu maqan yahay doorkii dadkan isdilaya waa dad soomaaliyeed waa dad dee markaa lagu matalo golayaasha ama ha noqoto sharci dejinta ama xukuumadda marka soo soo gabin doorkii laga rabay inay ku baxaan dadkii waxgaradka iyo dadkii kale ee oo ugu yaraan xataa ciidan lagala dhex dhigo ama ciidan madaniya loo sameeyo si dadka eh, dhiigooda loo kala badbaadiyo maadaama aanu jirin caqli kale celiya eh, wax meesha ku jira oo xaqiiqadii laakiin waxaan ogahay maaryaa ka gaadho madaxweynihii hore eh, madane sheekh shariif inuu qarin aada maartay ayaan ugu dhex jiray meesha markii dambe xataa madaxweynaha ee maaragtay hirshabeelle isagana uu ka qayb qaadanayay iyo dad kale oo cuqaal ah laakiinse wax soo celcelinayo waa wax runtii cajiiba ah oo qariib ah oo ay ka faa'iidaysi meelo kale iyo cid kale aday doonto ha ku lug yeelato laakiin dadka wada dhashay ayagaa loo baahan yahay laftirkooda inay gartaan maxaa yelay nin murti yaqaan laashin ahaaba hadda kood sidan oo kale dad sokeeyihiisa ah oo isdilayeen ayaa intuu dhex istaagay uu yidhi minaad isgashiin oo aad isgowracdiin geeridiin gurbaana loo soo gadaha waayo markay ayaga isgumaadayaan oo ayaga isbaabi'inayaan oo ay hantida iska gubayaan waxaa laga yaabaa kuwo kale oo ayaga ku farxayo ama ayaga cadow ku ahaa labadoodaba aan kala jeclayn inay ka farxinayaan marka eh, dawladdu waa run waa inay kala dhex gashaayoo wax kale dadka sidaasoo kale markay yihiin aan ciidan ka ahayn in la dhex dhigo oo weliba dadka ka dambeeya sharciga lala tiigsado maxkamad lagu saaro ilaa laga helo sidaasi arinta waxa waaye mar haddii iskuday la sameeyey ee odayaal oo hadda ilaa iyo madaxweynihii hore ragga aan tilmaamay in lamid ay dhex laga yaabo cuqaalna sidoo kale aanan ka marnayn waxaa yeelay maraan ogaa imaamyada ka tirsan maartay reerka maanta ee qiimaha leh ee aan maanta magac ahaan haddaan afka ku balaarayo mudulood ayaan ogaa inay qaarkood ayaga ee laftirkooda aan ka marnayn ee dadkaasi say u kala dhexgeli lahayn laakiin lahum aadaanun laa yasmacuuna hadii ay noqoto oo ayaga dhega oo aan waxba maqlaynin ayay leeyihiin dadka dagaalamaya ee arrinta ay ku sifoobaan waa inay dowladda ay isticmaashaa awooddeeda oo ay la kala maaragtay ee fogeeya ee dadkaasi lagu sameeya weliba hubka dhigis oo aan deegaanka iyo dadka inta kale ee birmageydada iyo dadka kale ee iyaga ee masaakiinta iyaga la dhibaataynay oo sida macalin dugsi meel lagu dilay ee arday ee iyaga dugsi dhiganaysa ee dhibaato lagu geystay waxa dhammaanta harsan ma jiraan marka dawladdu waa inay cutubyo ciidan ay u dirtaa ama hirshabeelle ha ka dirto ama dawladda dhexe ha ka dirto waa in dadkaasi sida ugu dhaqsiyaha badan dawladda ayada ay awoodeeda ugu isticmaashaa maxaa yeelay dawlado dagaalamaya ayaaba ciidan loo diraa annagaa codsanayno in maanta ciidamo kale ee wadankeena aanan u dhalan in ayaga ay gacan nagu siiyaan la dagaalanka kooxaha nabadiidka ee dowladdu maanta ee madaxweyne ah, xasan sheikh ee furunta uu joogo marba meel ee maanta ee rixla makuukiya uu samaynayo maruu ee dhaba joogiy maruu maxaas joogay maruu maanta ee dhuusamareeb uu joogo teenii hoosaaba annaga ee dhibaatadani ka taagane oo mushkiladan ee annaga hal reer oo wada dhashay ee laba jufo oo ayaga iskaga soo horjeeda ee waxaana isku samaynayaan fama baalu laakhariina maxaa umalaynaysa cadow korena marka uu yimaado muxuu samayn lahaa ama maxay samayn lahaayeen marka waa wax cajiib ah arrintaasina weliba ay arintani ee dadaalka kale ee lagu jiro ee dowladdu ay ku mashquulsan tahay ee guud ahaan xasilinta dalka marka si aanan arrimahani usoo noqonoqon oo hadba meel maaragtay debkaasi laga shidin waa inay dawladda gacan bira ah ku qabataa waxyaabaha walaweyn ka dhacay waan aragnaa oo marmarka qaar ee laysku maartay ee maaragtay qaadaya ee dagaalada ee sokeeye waxa hadda ee shabeellaha dhexeeda ee ka socdana waa u jeednaa ma aha inay iyada laftirkeeda ee iyada ay fariimo iyo u kala dirdirto iyo waa inay tallaabo qaadaa ee dowladnimo dowladnimadaasina maartay dadkaasi lagu xakamaya madaxweynuhu wuxuu tagay baydhabo xudurow kaga gudbay oo uu rajeynaya in wejiga labaad laga bilaabo sidaasoo kale dib ugu noqday dhuusmareeb si loo dhamaystiro wejiga labaad dagaalka dhanka al-shabaab ama wejigii koowaad marka markaad eegto dadaalka madaxweynaha iyo sidoo kale ra-isul xamse cabdi barre xukuumaddu laftirkeedu dadaalay wadaa waxaa la rajeynayaa soomaaliya december in laga cafiyo deyntii lagu lahaa oo balaayin dollar ah dhanka kale marka sooma muuqdo in ifafaalo fiican ay markaa kusoo fool leedahay dowladnimada soomaaliya lagana rabo dadka soomaaliyeed iyo siyaasiyiintuba inay xukuumadda ku taageeraan runtii waa su-aal wanaagsan marka horta aan dowladdu aan ka hadlayno dowladda dalka ayadaa matasha madaxweyne xasanna waa madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliya ra-iisul wasaaruhu doctor kane labada doctor raiisul iisul wasaaruhuna waa ra wasaarihii isagana xukuumadda soomaaliyeed marka ma aha eh, inay ayaga labadooda eh, ayaga ay ahaadaan dadka taargetka ah ee eh, hadii qof mucaarad xataa ee asaga ee dowladda ama uu dhaliilayo ama uu wax u ka sheegayo wax un caadifad ay ku salaysan tahay in qof naceeb ama qof jeclaysi ama in wax lagu maartay taageero ama in wax lagu maartay mucaarado waxa masiiriga ah ee dalka dhan ee khuseeya ee danta guud ah iyo waxa gaarka ah in soomaalidu horta inay kala saartaan loo baahan yahay madaxweynuhu maanta waxa ee hawsha u wado iyo xukuumaddu waa wax ummadda soomaaliyeed oo dhan ee iyada ee loo baahan yahay inay isgarab taagto waayo dalka soomaaliyeed masiirkiisii weeyaan qof lagu xumaynayo oo macid gooni ah oo ayada markaasi ee looga raadinayo taageero ma jirto shakhsiyadeed haddaad maanta taageertid wanaaga ee dalka ee sharafta iyo dowladnimada waxay dan u tahay nin kasta ee soomaaliya meel kasta uu joogo inuu wadanka nabad helo wadankan maanta dalalkii shalay annaga aan ka harnay oo aan hiigsano soomaaliya siday ahaan jirtay maanta waa la garanayaa maantana siday tahay waa ognahay ilaahay nagama reebin annaga gacanteenna isku baabi'inay ee annagaa burburinay wadankeenna haddana annaga sida aan iska dhigno ayuu ilaahayna uu yiri ayaan idinkan idinka dhigayaa oo aayadiisii ee ay ku caddahay in allaha laa yuhayiru maa biqowmin xataa yuhayiru maa bianfusihim marka eh, aniga waan kula qabaa in dowladu lala garab istaago waxyaabaha ee wanaaga ee horumarka ee iyada ay ku tallaabsanayso wixii kale ee ayaga dhaliil ah oo markaasi ay jiraan si ayadana ku dhisan caqli iyo xikmad oo ayada laftirkeeda dhaliishaasi mid wax dhisaysa inay noqoto ee mid wax burburinaysa aanan noqonin laakiin haddii mar weliba faraq laysku dheganaado oo mar waliba qir iyo qir la taagan yahay ee aanan horeyna u socon mayno gadaalna u socon mayno oo arinta ay noqoto arintaasi dhibaato waxay ku tahay madaxweynaha keliya maahane iyo xukuumadda ee maanta ee maaragtay ra-iisul wasaare ee maaragtay xamse balse soomaali oo dhan ayay arintaasi waxay wada maaragtay noqonaysaa mid saamaysa marka aniga dadka ee walaalaha ah ee soomaaliyeed ee intaa weliba waxgaradka ah ee loo baahan yahay inay ka shaqeeyaan wanaagga ayagoona u kala harin hadday siyaasi yihiin haday yihiin aqoon-yahano hadday yihiin hadday culamaau diin yihiin haday ganacsata yihiin haday haween yihiin haday dhalinyaro yihiin in loo wada istaago wadanka waxqabadkiisa iyo badbaadidiisa iyo guud ahaan soomaaliya magaca ee jiritaankeeda in aan iskaga kaashano waa wax waajib ah oo runtii ee wadaniyad iyo maartay iyo diiniyanba ayada ay ku waajibto qof kasta oo soomaali ah marka aniga waxaan qabaa inay madaxweynuhu eh, maanta isagoo eh, maanta kaga soo baxday ee aan arkaynay ciro oo maanta oo geerkii iyo timihiisii oo dhan isaga ee eh, maanta sidii nin jabhadoo kale ee maanta u taagan yahay front ee dadkii kale ee soomaaliyeedna waxyaabo qaarkood ee adiga aan ayagana ay hadda badi ay mashquul qaarna lagu wada yahay iyo dhinacna dagaalo sokeeye iyaga ay wadanka ay ka jiraan oo laga abaabulayo haddee waxa waaye mataa yabluqu lbunyaan yowman tamaama uu yiri ninkii shaacirkaa goormaa derbigii adiga aad dhisaysay uu ku dhamaystirmaya oo idlaanaya idaanta anta tabni wakayruka yahdimo hadii adigana aad dhisaysad kan kalena duminayo marka aniga waxaan leeyahay dadka xagal daacinayo dadaalka la wado oo ama loo baahan yahay soomaaliya ama deen cafiskaad xustay ha noqdo ama soomaaliya in nabad lagu soo dabaalo ee ayaga laga guulaysto dadka lidka kuwa ah soomaaliya nabadeeda iyo iyo iyo deganaanshaheeda ee kuwaasoo dhan ayagasoo arkayo inuu dowladda lugta ku deganaado oo ama maalin walba oo asaga dhinac un bahasha uu ka neefiyo ma aha bahashani waxay u baahan tahay wadajir waxay u baahan tahay qalbisami iyo soomaalinimo in maslaxada caamka a ah laga fiiriyo laakiin nin aan wax tabanaynin soomaaliya ma jiro soomaaliya waa jirtaa cadaalad daro waa jirtaa soomaaliya waxyaabo badan ee loo baahanya in wax laga qabto laakiin waxaan maqli jirnay dagaal kore ee adiga hadduu yimaado kan kan gudaha ee sokeyaha waa la laabayaa oo awalba horta kaas aan ka soo jeesano kadib annaga aan wada xisaabtano gudaheeno marka haddii laakiin anaga teeni gaarka ahayd ilaa wax nalooga qabto oo aan idhaahdo tan guud aan waxba nagama gelin haddee dalna ma haysanayno dadna ma haysanayno dowladna ma haysanayno marka marka intaasi laysku waayo wax la noqon karo waa garan kartaa dad kale ayaa markaas inay anaga noo yimaadaan ama brofesor maxamed cumar dalxa xildhibaan hore ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayuu ahaa ama ka tirsanaa baarlamaankii tobanaad ee soomaaliya oo aan ka wareystay arrimo ku aadan colaadda gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale xaalada guud ee dalka welina barnaamijka ogala degeysanaysaan sida aad og tihiin ama aad aragteen maalinta colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda maalinta nabadana wiilashu waxay aasaan aabbayaashood walle war ma harin walle war ma weli ogaala socotaan keenana waad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaal markan haddii aynu eegnana milatariga israel weli waxay wadaan duqeymaha ay ku hayaan khaza oo ay degan yihiin dadka rayidka ah iyo sidoo kale dagaalyahanada ururka hubaysan ee xamaas ee falastiin maamulka yuhuudda milatarigoodu waxa ay weli wadaan duqeymo xoog leh oo ay ku bartilmaameysanayaan kaabayaasha dhaqaalaha iyo dhismayaasha ku yaala khaza xilli ay weli wadaan digniinta ku aadan in dadka ku nool waqooyiga khaza ay u wareegaan dhanka koonfurta sida ay sheegeen xilli ay tilmaameen waqooyiga inay ku badan yihiin dagaalyahanada ururka xamaas ayna doonayaan markaa inay howlgal milatari qaadaan duqeymahana sii wadaan sidoo kalena ay weerar toosa qaadaan afeen u hadlay milatariga maamulka yuhuudda wuxuu sheegay in markan ay qorsheynayaan in la yareeyo khasaaraha soo gaaraya ciidamada yuhuudda oo tiro badan ay kaga dhinteen tan iyo toddobadii bishan oktoobar dagaalkii lama filaankaha iyo weerarkii ay ku qaadeen dagaalyahanada hubeysan ee ururka xamaas waxay tilmaameen markaa sidoo kale ururka xamaas iyana dhankooda afyeenuhu hadle wuxuu sheegay in shan iyo konton ruux saacadihii u dambeeyey lagu dilay khaza oo ay dileen duqeymaha ay geysanayaan maamulka yuhuudda diyaaradahooda sidaasi lamida a ah, xamaas waxay ku eedeysay maamulka yuhuudda inay duqeeyeen masaajido goobo waxbarasho iyo sidoo kale dhismayaal ay degan yihiin dad rayada oo ku yaala ghaza sidoo kalena dad rayad ay ku toogteen daanta galbeed oo dhulka ay xoogga ku haysato maamulka yuhuudda dadka rayadka ee falastiiniyiintana lagu barakiciyo waxaa sidoo kale la sheegay inay diyaargarowga ku jiraan sidoo kale lasoo dhoobay xadka khaza taangiyada iyo gawaarida dagaalka ee maamulka yuhuudda oo qorsheynaya inay weerar milatary oo eventuria ah oo dhulka ah ku galaan khaza walow taasi aysan haatan u muuqan inaysan suuragal ahayn maadaama horey xubnaha golaha amniga qaranka ee maamulka yuhuud ay u gaamiyeen in weerar toosa lagu qaado khaza oo ciidamada gudaha u galaan waxayse israel xasuusan tahay dagaaladii horey ka dhacay khaza ee ay toos markaa ciidamadoodu ka qeyb qaateen khasaarihii kasoo gaaray sanadihii laba kun iyo iyo sidoo kale dagaaladii kale ee iyana dhacay markaa laba kun shan kun iyo ay ururka xamaas la galeen ma fududa in ciidamada milatariga israel intay gudaha u galaan khaza inay markaa libin ka keeni karaan sida la aaminsan yahay maadaama dagaalyahanada falastiin ee hubeysan ee ururka xamaas garabyadooda casidiin khazam iyo sidoo kale garabyada kale ay u muuqdaan kuwa markaa aada ugu adag marka la eego weerarada dhulka ah iyo dagaalada dhulka ah oo ay markaa sidoo kale u qodan yihiin dhufaysyo iyo godod eh, markaa laga shaqeynayay sanado badan in la dhiso suuragalna aysan ahayn maamulka yuhuuddu inay gudaha u galaan guunna ka keeni karaan eh, sidoo kale qaramada midoobay waxay sheegeen inay rajo badan ka qabaan in markaa saacadaha soo aadan amaba maanta gurmadka khaso gaaraya uu badan karo ay kordhi karaan xilli shalay gurmadkii iyo gargaarkii bani ee ugu horreeyey uu gudaha u galay marinka khaza isagoo kasoo gudbay marinka rafax waxaana markaasi gurmadku uu u muuqday mid markaa saaran gawaarida ee marka la eego dagaalka oo aan ilaahde gawaarida xamuulka ee loogu talagalay in lagu qaado adeegyada gargaarka isugu jira raashiinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee nolosha muhiimka u ah oo ay ka mid yihiin dawooyinka oo ka go-an khaza khaza toddobaadkii saddexaad ayay ku jirtaa xaalad nololeed oo aada u adag ma jiro biyo dadku ay heli karaan oo nadiif ah ama biyaba laga heli kara oo lacabo sidaas oo kale adeegyadii korontada ma jiraan waxaan kaloon jirin oo la helaynin eh, marka la eego cunto iyo sidoo kale xitaa dhaqdhaqaaqa ma jiro maadaama aan la ogeyn daqiiqad weliba meesha ay ku dhici karaan ama ay gaari karaan duqeymaha maamulka yuhuuddu ay wadaan khasaare haddii aynu eegno tan iyo toddobadii bishan oktoobar markii uu bilowday dagaalka falastiin iyo yuhuudda dadka rayidka ee falastiiniyiinta ay dhintay tiradoodu waxay maraysaa afar kun iyo saddex boqol oo ruux waxaana dhaawacu uu ka badan yahay labaiyo toban kun oo ruux sidaasi lamid a ah maamulka yuhuudda khasaarahoodu waxay ku sheegeen iyagu kun iyo afar boqol ruux walow la aaminsan yahay in intaa uu ka badan karo maadaama dagaalkan uu noqonayo marka la eego dagaalkii ugu khasaaraha badnaa ee khasaare uu soo gaaro maamulka yuhuudda tan iyo intii gumaystaha israa'iil ay xoog ku qabsadeen dhulka falastiin ee bariga dhexe laguna beeray oo ay ka shaqeeyeen reer galbeedka iyo reer yurub oo iska soo musaafuriyey yuhuudda soona dejiyey bariga dhexe sanado badan ka hor xilligaa wixii ka dambeeyena waxaa bilaabatay in dadka falastiin dhulkoodu ay marba qeyb kusoo duulaan oo ay qaataan maamulka yuhuudda xilaa eh, ugu dambeyn ay markaa gaareen in haatan falastiin laba qeyb loo kala qeybiyey dhulkeedana go-doon uu ku jiro oo khaza falastiinta khaza iyo tan kale ee daanta galbeed ee uu xukumo maxamuud cabaas abuumaazin sida muuqatana weli waxay wajahayaan dadka falastiin ee ku jiraan gacanta gumeystaha israel oo dhibaato bacan ku haya xili dalalkii carbeed ay gabeen kaalintoodii ku aadan inay taageeraan dadka falastiiniyiinta ah oo ku jira xaalad aada u adag waana tii ugu adkeed ee sanadahan soo marta marka la eego khasaaraha baaxadda leh ee dadka rayidka gaaray burburka khaso gaaray oo balaayin doolar oo lacaga ay markaa ku kacayaan marka la eego hantida ku burburtay khaza wax ka yar saddex toddobaad oo diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuuddu ay markaa ka geysanayaan duqeymo aan loo meeldayin sidoo kale dad badan ayaa ku barakacay colaada haatan aloosan qorshaha maamulka yuhuuddana sida la aaminsan yahay waa in haatan ay khaza dadka ku nool kasii barakiciyaan si ay markaa ugu sheegaan khaza inay tahay warzone ama goob dagaal sidaana ay gudaha ugu soo galaan oo hor horleh ay ku sameeyaan maamulka yuhuudda markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba salma xasan cabdulle wahagaag waxaanu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatanka saac ee lasoo dhaafay aadka loo hadalhayay haddiinu eegno dhacdo argagaxle ayaa ka dhacday sida wararku ay sheegayaan deegaanka la yidhaahdo xaaji cali ee gobolka shabeellada dhexe ka tirsan waxaana lasoo warinayaa hinduleedka deegaanka xaaji cali ee gobolka shabeelada dhexe ee xalay musiibo ee ka dhacday waxaana lasoo warinayaa in shan ruux halkaasi lagu dilay waxaana eh, lasoo warinayaa in shantaasi ruux aana qabin loo dilay waxaana lasoo warinayaa in dadka la dilay la sheegay in laba kamid ah ay isku qoys ahaayeen waana wiil iyo macalinkiisii halka saddex kaleetana ay shacab ahaayeen oo ay halka ku naf waayeen muddooyinkii ugu dambeysayba gobolka shabeellada dhexe waxaa ka socday dagaalo aana qabiila iyadoona mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ay hore sheegeen in loo baahanya dagaalkan la xaliyo madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa dhowr jeer ka hadlay waxaana uu shaaca ka qaaday in arrintan ay tahay arin aad aad u xun dadka goobta lagu dila waxaa ka mid ah macalin mukhtaar macalin yuusuf iyo saddex ka mid ah ardadiisa oo qur-aanku soo baray waxaana social mediaha qabsaday macalinka geeridiisa iyadoona ee maamulka gobolka shabeellada dhexe aysan si toosa ah uga hadlin salma dhanka kaleta hadalhaynta kale jirta haddaynu eegno dhankii ciyaaraha weeyaan waxaa jira kulamo xiiso badan kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta arsenal ayaa xalay wada ciyaaray kulankaasi wuxuu ahaa kulan aadad u xiiso badan kooxda chelsea labo gool ayay ku hormartay laakiin sidaas ay tahana waa laga soo bareejeeyey oo kooxda kubadda cagta arsenal dickland rice iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo tarasat ayaa goolkaas soo barbareeyay labadaba markaynu eegno kulankaasi wuxuu waa kulan xiiso badan arsenal way u qalmeen inay markaa dabcan ay kambaag sameeyaan laakiin kooxda kubadda cagta chelsea sidoo kale xataa iyago u qalmeen inay markaa guuleystaan laakiin ciyaartaasi barbardhac ayay ku dhammaatay weli kooxda kubadda cagta ganars waa ambetin iyadoona sidoo kaleetna kooxda kubadda cagta macity ay garaacday kooxda kubadda cagta brighton ma united oo kaleeto waxay garaacday kooxda kubadda cagta sheffield united sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta liverpoolna waxay garaacday kooxda kubadda cagta everton hadalheynta ayaan intaan kusoo gabagabaynanaya markaan dhankii qormooyinka qormada ugu horeyso cabdirashiid oo dhankayga waxaa loogu bilaabay si fiican u duko salaadaha sujuudda ku raaxayso naftaada ka adkow intaad awoodo qur-aanka ah markastoo aad wakhti hayso alla xus markasto iyo meel kastaba xumaanta kaa dhacda wanaag raacsii naftaada u raaxay cafinta ha raacraacin dadka qaladaadkooda dantaada ha moogaan danta dadka kalena ha ku digan ee si wacan wax ugu qabo dadkaaga bulshada u noqo iftiin ay ifsadaan ayuu qoraaga qormadani kusoo gabagabeeyey qormadani ayaa waxaan kasoo xiganay qof baraha bulshada kusoo gala ismaaciil bule waa mahadsantaha salma wadabati haddii aan eegana qormada dhankayga waxaa lagu bilaabay sidatan saddex qof ixtiraam macalinkaaga waalidkaaga iyo dadka kaa waaweyn sidoo kale saddex sifalimow ima wanaagsan camal wanaagsan iyo daacadnimo saddexna iska horey deen iyo kibir iyo khiyaano saddexna ka adkow carabkaaga xanaaqa iyo naftaada ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabay waxaanu soo xiganay qof baraa bulshada kusoo gala maxamed abshir gudaana dhegeysaal xubinta badhiga warbahinta bulshada intan ayaanu kusoo gabgabeena nool kulanti xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqlayseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal weli barnaamijka walaad la socotaan keenana waad naga dhegeysanaysaan saaxiibayaale markan haddii aynu eegnana shiinaha iyo filibiin midba midka kale ayuu ku eedeeyey isku dhac ku aadan dhanka badda oo ay markaa isku dhaceen mid ka mid ah maraakiibta ganacsiga ee shiinaha iyo sidoo kale markab kale oo ay leeyihiin xukuumadda philibiin waxaana halkaa muuqata inay cirka isku shareereyso xiisadda dhanka muranka badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha ee udhexeysa philibiin iyo sidoo kale china dhacdadan oo markaa ka dhacday marka la eego jasiiradda loo yaqaano sprithley ee eh, markaa xigta dhanka badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha waxaa halka aada ugu badan ayaa laleeyahay dhanka badda oo ceegaaga amaba taagan maraakiibta qaarkood gujisyada kuwa dagaal iyo sidoo kale maraakiibta kaleba oo ay markaa xukuumadda shiinaha inta badan keento qoraal ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha shiinaha waxa ay ku sheegeen in markaa uu isku dha dhex ayna markaa shil galeen laba markab oo ay leeyihiin xukuumadaha philibiin iyo sidoo kale shiinaha waxay tilmaameen in taasi ay keeni karto khatar ku aadan inuu khatar geli karo marinkaasi sidoo kalena ay keeni karto isku dhac milatari oo dhexmari kara philibiin iyo shiinaha haddii aan xal la helin sidoo kale qoraalku waxay ku sheegeen in markaa mid ka mid a ah maraakiibta iyo doonida philibiin ay kusoo xadgudubtay siday hadalka u dhigeen badda shiinaha waxayse sidoo kale dhankeeda philibiin iyana ay sheegeen inay markaa shiinuhu u muuqdeen kuwa laftirkooda kusoo xadgudbay baddan oo ah bad lagu muransan yahay walow shiinuhu uu aaminsan yahay in iyadu ay leeyihiin waxay doonayeen inay markaa soo mariyaan halkaa maraakiib sharci darra ah taasi waa wax qalada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay ciidamada ilaalada xeebaha ee shiinaha sidaas oo kale xukuumadda manila ee philibiin iyana qoraal ay soo saarta waxay ku cambaareysay khatarta ka dhalan karta xasiloonida marka la eego marinada biyaha ee dhanka badda iyo in markaa shiinuhu laftirkiisu u muuqdo inuu kusoo xadgudbayo marka la eego eh, badda lagu muransan yahay ee koonfurta shiinaha sida muuqata eh, waxaa shiinaha ay sheegtay in filibiin doonida iyo maraakiibta eh, markaa ay usoo dirayaan dhanka badda koonfurta shiinaha inay u muuqato mid ah laguna tijaabinayo falcelinta ka imaan karta xukuumadda shiinaha iyagoo sheegay in taasi u muuqato in mar uun ay markaa tallaabo qaadi doonaan arrintaasi oo khatar gelin karta xasiloonida gobolka muuqaal ay sii daayeen milatariga philipiin waxay ku muujiyeen in markaa la arkayay eh, ciidamada shiinaha ee saaran maraakiibta iyo shiinuhu leeyihiin oo u muuqday inay dhaqdhaqaaqyo sameynayeen kadib iskudhaca dhex maray marka la eego doonida philipiin iyo markabka shiinaha sidaana ay markaa xaaladda u qiimeynayeen labada dal waxaa jira muran sannado badan ka dhexeeyey oo ku aadan lahaashiyaha badda koonfurta shiinaha waxaana mid weliba uu sheeganayaa inay iyagu leeyihiin qeyb ahaan halka loo yaqaano tomaska labaad ee dhanka xeebta iyo jasiiradda sbaratle loo yaqaano bishii agosto shiinaha ciidamada ilaaladooda xeebaha ayaa waxa ay markaa u isticmaaleen Eh, inay kaga hortagaan markab filibiin laga leeyahay oo isagu markaa u muuqday mid ganacsi sidoo kalena dooni ay saarnaayeen waxyaaba kaargo ah iyo waxyaaba agabyo ganacsi ayaa markaa doonaysa inay ka gudubto dhanka badda xilligaana waxaa ka hortagay maraakiibta badda taagan ee shiinaha sida muuqata waxaa weli markaa cirkas ku shareeraysa xiisadda udhexeysa shiinaha iyo filibiin ee ku aadan baddan ay ku muransan yihiin oo dalba dalka kale uu sheeganayo waxaase muuqata in weli aan xal laga gaarin khilaafka ka taagan arinta oo weli markaa mid taagan ah dhinaca kalena haddii aynu eegnana mareykanka waxaa la helay eh, meydka mid ka mid a ah xubnaha waddanka mareykanka ku noola oo lagu magacaabo samantha wall oo isagu ahaa madaxna ka ahaa markaa sinagagu halka loo yaqaano oo mareykanka ka mid ah waxaa dilkiisa loo isticmaalay sida ay saraakiisha boolisku sheegeen midi lagu dhaawacay oo looga dhuftay dhowr meel oo jirkiisa ka mid ah oo ay dhaawacyadu ka muuqdeen muuqaal ahaan meydkiisana waxaa laga helay qeybo ka mid ah dalka mareykanka ninkan oo isagu markaa ka mid ahaa dadka ku nool eh, waddanka mareykanka afartan jir ah waxaanu uu ka mid ahaa dadka iyagu markaa hogaamiya yahuudda ama juwishka loo yaqaano waxaana la aaminsan yahay in dembigan uu markaa ama daba socdo nacayb ku aadan yahuuda booliska detroit ninka lagu magacaabo james ewath ayaa waxa uu markaa weydiistay dadka inay markaa u dulqaataan inta laga dhammaystirayo baaritaanada ku aadan keyskan ha waan ognahay dhacdadan saacad ayaa kasoo wareegatay waxaynu u baahannahay inaynu aruurino xogta dhabta ee jirta kadib ayaynu soo saari doonaa baaritaanadeena waxa kasoo baxa waa inay noo dulqaataan shacabku waa muhiim in la xaqiijiyo baaritaanka ayuu warbaahinta u sheegay detroit sarkaal boolis oo u qaabilsan madaxa booliskan ah oo lagu magacaabo james ewit wax weliba oo kasoo kordha baaritaanadan waynu soo saari doonaa wad ogaan doontaan ayuu sidoo kale u sheegay warbaahinta f b i-da mareykanka ayaa baaraysa kiiskan dilka iyadoo sidoo kale ay ka codsatay boolisku inay kala shaqeeyaan inay ka helaan xogta rasmiga ah ee ku aadan in la helo marka la eego baaritaanada waxyaabaha ay kaga baahan yihiin inta badan mareykanka waxaa ka dhaca mararka qaar toogashooyin iyo dilal ay markaa geystaan dadka qaar ee iyagu gaangiska ama balwada isticmaala halka dadka qaarna aanba la garanayn sababaha ay dadka u dilaan marka la eego iyaga oo markaa un ay tahay rabitaankooda inay markaaba jecel yihiin inay dilal ka geystaan goobaha iskuulada iyo marka la eedo iyo marka la eego goobaha ay dadku isugu yimaadaan ee makhaayadaha oo qof inta hubeysan inta qori soo qaato ama qori soo qaato inta badan uu dadka ku dilo dhinaca kalena haddii aynu eegno wiiraan lix ruux ayaa geeriyootay afar iyo toban kalena dhaawac ayaa soo gaaray kadib markii diyaaradahan duuliyaha lahayn ee ruushku ay duqeeyeen waqooyi bari magaalada karkif loo yaqaano ee ukrein ka mid ah saraakiisha xukuumadda ukrein ayaa sidaa warbaahinta u sheegay madaxweynaha ukrein valadimir zelenski qoraal uu soo dhigay bartiisa telegramka waxa uu ku sheegay in dadka dhintay inta badan ay yihiin dad rayad ah wuxuuna arrintaa uu ku tilmaamay dembi dagaal oo ay galayaan maamulka xukuumadda moscow muuqaalkiisa ama muuqaalka lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinayay dhismo holcaya oo uu ku dhacay mid ka mid a ah gantaalada ay ku duqeynayeen diyaaradaha dagaalka ee ruushka qeybo ka mid a ah magaalada karkiif waxaana duqeyntu ay haleeshay apartment ay dad rayida deganaayeen taasi oo keentay khasaare ku aadan inay markaa dhintaan ilaa lix ruux afar iyo toban kalena ay dhaawacmaan dadka qaar ee dhaawaca qaba waxaa la sheegay dhaawacyadu inay yihiin halis ruushku waxaa u muuqdaa inuusan marnabo u aabayeerayn dadka rayidka wuxuu halkiisii kasii wadaa burburinta ukrein iyo sidoo kale argagaxgelinta dadka nabadda ku jooga karkiif sida caadada ahayd dad rayida ayay xasuuqeen ayuu bartiisa telegramka ku yiri valadimir zelenski madaxweynaha waddankaasi ukrein sidoo kale xeerlinta ayaa sheegtay in muddooyinkii lasoo dhaafay marka la eego gantaalada lagu riday qeybo kamid ah ukrein ay ka badan yihiin saddex boqol toddobaadii lasoo dhaafay intooda badanna ay qabteen qalabka difaaca ee ukrein walow markaasi qaar badan oo kamidana ay ku dhaceen goobo iyo guri ay degan yihiin marka la eego dad rayad ah dagaalka ruushka iyo ukrein ayaana weli halkiisa kasii socda iyada oo deegaanada lagu dagaalamana ay kamid yihiin bariga iyo koonfurta waxaana weli markaa muuqataa inkastoo hadalhaynta warbaahintu ay markan ku jeedo dhanka dagaalka falastiin iyo yuhuudda iyo dhibaatada yuhuudda ku hayaan khaza haddana weli dunidu markaa marka la ego dalalka reer galbeedku halkiisa ayuu taagan yahay xifaltanka siyaasadeed iyo kan dagaal ee u dhexeeya arrimaha ku aadan xiisadda ruushka iyo ukrein weli ogaala degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan saaxiibaan qeybihii dambe ee barnaamijka olaad maqlaysaan dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryaadhaha kalamaane wax ma taqaaniina waxaa la dhihi jira urugadii bulshada ka uurgubashaadeed cadow iligadaray ka aafqabashaadeed ambadkeed lumay isu ururinteed oonkodiyo hilaacu dorosideed ilayskii xornimo ugu baaqideed adiga lahaa war cabdullow taas waxaa ka dambaysay eed layska galo iyo kala irdhayn oktobare eh, adaa lahaa naw waar somalilan oktoobar lama maqashiiyo warbow taas annagaa hortaan diidnay warwar ma haysiina bisha oktoobar eh. in kastoo taariikhda aan ku maqlay in soomaalidu u dabaaldegi jirtay eh. haddana taariikhda waxaa lagu hayaa inaysan u fiicnayn soomaalida oo adigu intaas buqur baad ku maqnayd war ma kacaanka kadib uu dhashay aryaa kacaanka wasiiraka kadib dhashaaba jooga xaad kula yaabe oo wallaweynay kuwa hooyadood ilmiraantahay miya madaxniya warbow xildhibaana sagaashan iyo kowdii dhashay miyaad arag war talihii xoogga dalka jenaraal daa'uud yare sagaashan iyo kowdiyaan dhashow ku yidhi war dowladda cabdiqaasim aqliyaysan ninkii dahaya xilkuu haaya muxuu ahaa eleegnimiyo wala siniin wereeriyaayba owlaadahaayeen warmadee runbaadan sheegayne xildhibaanadii ajoylo ooyo wooriyo wadshay dhibadee u codeeyey meeqa sanay jireen iyagu warsan wejidaas magoraasaan lankii hoog oo dhow hunsulkale kodhoowtaas war warka iga dhex gelinine dhacdooyinka bisha oktoobar dhacay waxaa ka mid ah saddexdii oktoobar xasuuqii maraykanka ee shacabka muqdisho afartii oktoobar qaraxii lagu hoobtay hargaha iyo saamaha saddex iyo tobankii oktoobar qaraxyada magaaladii baydhabo afar iyo tobankii oktoobar qaraxii masiibada ahaayee soobe shan iyo oktoobar dilkii madaxweynihii hore ee soomaaliya cabdirashiid sharma arke toddoba iyo oktoobar qaraxyo ka dhacay kaxda koob iyo labaatankii oktoobar kacaankii afgambeeyey dowladdii lasoo doortay tobankii oktoobar geeridii allah u naxariistay abwaan abshir bacadle sideedii oktoobar allah u naxariistay geeridii ra wasaarihii hore cali khaliif gallayr sideed iyo oktoobar qaraxyadii naase habloodlabo sagaal iyo oktoobar qaraxyadii soobatuu iyo maanta ay tahay oktoobar qarax ka dhacay ceelasha biyaha oo ay shabaab sheegeen inay ugu aarayeen shacabka falastiin oktoobarey eh, adaa lahaa oo ceelasha biyaha ma israa'iilaa degan war qaraxii harkaha iyo saamaha ee lagu laayay ardada soomaaliyeed shabaab waxay dhaheen waxaan ugu aaraynay abuuyaxya aliibi oo maraykanku yaban ku dilay naw oo soomaaliduma maraykanba umow taasaaba kala maanahe war dad waalan oo hubaysan inay yihiin bay caddaynaysaa oktoobarey eh, adaa lahaa war qaramada midoobe waa kuwii dhihi jiray carruurta iyo dadka dhimir kale hubka waa in laga ilaaliyaahe eh. maxay ugu ogolaadeen shabaabka qoryaha la ordayey war xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi eh. usaama bilaadina nimankan u sheegay inuu maraykan la dirirayo eh. halganku meeshau ku dhammaanaya asigoon u sheeginna waa dhintay hadda wili soomaaliya leylan maraykan aan la diriraynaana waa leeyihiin oo hadda shabaabku filan aan dhammaad lahayn may jilayaan oo cid ka fadhama la waayey war furihii usaama bilaadiyaa la dhintay miyaan lagu dhihin war xeerarkii lagu dhisay qaramada midoobey oo ay ka mid ahayd ilaalinta xuquuqda aadanaha dhammaantood falastiin ay ku fashilmeen israa'iilaana burburisay maraykankuna waa ku raacay sababtoo ah wax walba oo xeerarka qaramada midoobe mamnuuc ka ahaa oo ay ka mid tahay inaan caruurta iyo dadka maatada la laynin oo ay ka mid tahay isbitaalada iyo iskuullada iyo meelaha cibaadada iyo dadka rayidka xarumihiisa inaan la duqaynin ama dagaal dagaalsaamaynin wixii oo dhan safaa laga maro israa'iil xabad ma dhaafin marka maanta wixii ka dambeeya qaramada midoobe waxaa laga rabaa sharcigay ku dhisan tahay in adduunka loo sheego waar axmedoo qaramada midoobey garan mayside gudniinka fircooniga raadika ma aha war gabdhii xataa waa lagu laaya falastiin war qaramada midoobey xuquuqdii dadka hadday ilaali weysay tii xayawaanka hartaya sidee laga yeelayaa war falastiin dabjoogtii oo dhan xitaa waa la laayay waxa ey iyo mukulaal daadsanna maydkooda waad la yaabaysaa war isku soo wadaduube maraykanka waxaa kala weynaada shuruucda qaramada midoobey gardarra ku difaaca israa'iil bawayaan khawaarijii falastiin idinku arrin ma naga aamustaanin war kalemaani dhacdooyinka bisha oktoobar soomaaliya ka dhacay in yaroo ka mid ahaan idiin sheegnay caalamkao dhan ay u tahay bil madow waxaana xitaa taarikhyahanada qaar u qoreen bisha ugu dhimashada badan caalamka haddaan saddex dhacda idiin sheego bishii oktoobar dad ka badan oo kunoo qof ayaa maraykanka ugu dhintay hergabkii isbaanishka waana bishii ugu badnaydee laga diiwaangeliyey in muddo soddon maalmood ah dad intaas leeg ay maraykanka ku dhintaan dii oktoobar dilkii anwar saadaad madaxweynihii masar siddeeddii oktoobar dab qabsaday magaalada jakaako oo burburiyey ayna ku dhinteen dad ka badan saddex qof ugu dambayn bishii oktoobar dunida waxaa ka qarxay dagaalkii israa'iil iyo carabta u dhexeeyey kaasoo dhowr maalmood socday dad aad u badanna ay ku dhinteen haddana toddobada bishan oktoobar waa tan dagaal socdo oo weerarkii ay ururka xamaas qaadeen ay hadduu dhimashada laba dhinac ka badan tahay toban oo qof war cabdikuusa war sida kow iyo labaatanka shabaab waxay dhaheen qarxii ceelasha biyaha ka dhacay shacabka falastiin aan ugu aargudaynay sharu idin waafaqday innagaaba ka xun dhibaatada shacabka falastiinoo u banaanbaxaynaye eh. maxay inoogu aargudayaan war afkay been ka sheegayaane eh. cidday u aareen waa israa'iil octobareyadaalaha war kalamaanay bilaashaad ugu rafanaysiin octobar ma taqaaniino adduunka waxaa looga yaqaan eh. the month of crash market bisha ugu xun ee suuqyada adduunka weliba taarikhdu markay ahayd sagaaliyo tobankii oktoobar kunsaaboqolsiytodobadii waxaa jirta maalin loo yaqaan black mandey isniintii madoobayd oo adduunka inta loog yahay hoos u dhacdhaqaale tii ugu weyneyd ay maalintaas dhacday marka dadka soomaali maryooleye octobar isnodiisi octobarey adaa lahaa warbow cabdikuuso waa runtaanay soo madhae aniga badooni labaatan bermilo gaasaysitaa yaman iyo boosaaso dhexdooda igaga degtay waar horta somalilan markii diyaaradaha lagu weeraray soo oktoobar may ahayn war diyaaradahaba oktoobaraa ridaysaa lagu yidhi war markay tiri somalilan waa goonna sidee tobanka may bay ahayd war war mahaysaan doorashadii lasoo dhaafay waxay ku sigatay inay oktoobar dhacdo horta oktoobare maxaad aheed oktoobar waa teeniyadii kow iyo labaatanka oktoobar tiisan war maraya waxaa lagu yidhi oktoobarey adaa lahaa warkalamaana war mahaysiine eh. madaxweynihi hore farmaajo wuxuu yidhi tush hanagdii weeray waarma somalilan buu ixtiraafay owa su'aashaa kama jawaabi karo miyuu yidhi eh. war warkaa ku soo ordinina madaxweynuhu wuxuu yidhi eh. dalku hubanti la'aan siyaasadeed iyo qalalaase inuu galaan ka baqayaa aadna waa uga walacsanaya arrintaas si dhowna waa ula soconnaa waxa ka dhacaya soomaaliya cid laga yeelaya inay xadgudubtana ma jirto muddo kororsina lama aqbali karo dastuurkana waa in la ixtiraamaa buu yidhi baarlamaankana wuxuu yidhi dad qoor iyo xelale nuqda oo sharciga ilaalsharcigaay war madaxweyne farmaajo hadalkiisa ma arrimaha uu sheegayo intii uu joogay muxuu wax uun uga hirgeli waayey foolma hatalia ah, guddoomiyaha baarlamaanka korontada mehanku jar wayteen war roobninu ka fogyaa oo dorosee ninkuu ku da'ayaa wuxuu joogaa udub islaan abaar kuma mudna war xildhibaan jenaraal saadaqjoon oo markii hore odaga ka fashiliyey haddeer wuxuu yidhi qalalaasa iyo fawda dalka inay ka dhacda adiga ugu khatar badnaa mid dalka soo wajihi lahayd oo taadii ka darnaydna ma jirin xog badan sunna waa kaa haynaa laakiin inaad aamustaa kuu fiican madigiina laa tajuugjuug walaata faragfaraga eray aryaadhahaas magee cabdullana wuxuu yidhi eh. dhibkow dhigay ninkadhaye dheghow eh. dhigin warkow dhaha dhibkow dhigay ninkadhaye dheghow dhigin warkow dhaha war eh. cabdulow saaxiibkaa cabdulle siyaasada dhexdhexaadka ahw ma yaqaan miyaa ee suugaantiisu waa suugaan caafimaad aho dawaaba warba waa xasan shiikhsoo idinma odhan meel lexoo la ma jidho warnimayo war ma haysaane dhalaqdhaladii hore ma jirtee dagaalkii wuu cuslaaday laba safaana loo kala baxay ama shabaab ahaaw ama shabaab ladir ahaa waana dhacday marka waa la kala miirmayaa ee dhinac raaca eradayo xalaale aan maqli jira war waxaa la yidhi cadaawaha la jire cishaduu wakhtigu soo cadaadiyuu caalwaaga yahay cudurdaar ma laha axmed leerow abwaan cabdulla raagi allah u naxariisteena hadda ka hor wuxuu yidhi arrooya dhankaas maadu kacdaan raxdu ay u dhacayso oo dhankaas maad u kacdaan ay ka soo dhalahayso dhexda xaa'idin taaga dhulku haydin laqe waranna cabdulla waxaan kaa maqli jiray arrimuhu ayaamahan ayaxteeg eelnaa reeb ahaa warkalamaanay war mahaysiine madaxweyne xasan sheikh haddaad koonfur galbeed ku ogeydeen bariyuu idinka xigaa watanama boosaasuu degey warma wejigii saddexaaduu ka bilaabay buuraha galgala wah bokoolna maya ka daraawayan ku tabi war war mahaysaane degmada gadoon agteeda baabuur sahay iyo shidaal shabaabkuu sidaa lagu qabtay markii ay maqleen in waxoodii gacanta lagu dhigayna weeraray soo qaadeen haddana weerarkii waa eedeen baa layidhi hadda meyd iyo wixii laga qabtay baa meeshii uga dhaqaaqeen warwar ma haysaane khawaariijtii waxay ku dagaalameena layidhi meel biyo cadda layidhaah oo burujeed u dhow waxayna isku laayeenaa la yidhi dadka anaa laynaya iyo anaa laynaya ari adiga laftaadaan war hayne nimanku waxay isku laayeen baa la yidhi jabkii iyo xanuunkii ka soo gaaray dagaalka ay burujeed ku qaadeen adaa hebel ugu sababaha iyo adigaa u sababaha waar goojacade cidna naguma layna anagoonbaa iskaga baxnay weligiinba hadda iskaga baxa oo maxaabiistuna maxay ahaayeen aryaanaha war ma haysiine garaar jaamac waxa uu yidhi gobolka owdalow gobolka owdalow gala dagaalka aqoonsi degdeg ahaad helaysin sidaanyoo kale wargaraadku wuxuu kaloo yidhi aqoonsiga barya kuma aanaan helin xinjirteennaan u daadinay war gobolka owdal oo garaad jaamac la joogay waa u riyaaqaa la yidhi warka garaadka oo hadda ma buurahay gala hayaan waan wallaweynay somalilan shisheeya ku soo duulaye ha ku soo darsamine nagadayo baanadana wax ku furfuraysaan war waxba leydinma sheegi karoo dad falan baa tiini madaxweyne xasan shiikh dhuusamareeb buu ku laabtay halkiibuuna dagaalka ka hogaaminayaa shabaabkii islahaa duqi waa idinka tago haddaad nasanaysiin qaca ka yeertaa layidhi mar kale war axmedaarow gormaad ciyaalka xaafadda ku biirtay indhahaa loo shitayoo ku yidhi aryaa shabaabka wadnaha dhaglaha lagu yidhi war dad caafimaad qabaan naxoo wadnuhu dhagleeyaa waar wallaweynay faysal calo waraabe wuxuu yidhi iminkaannu xuduuddaydii tegaynaa soona xidhanayna fiqi wuxuu wadana ma aqbalayno firdiya wuxuu sheegayana yeeli mayno somalilanna lixdankii bay dowlad ahayd markaa wallaweynay dowladda somalilan maxaa lagu leeyahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqlow reer laasacaanood waxay dhaheen sac gaabin mayso gadaal u laaban mayso gardarra qaadan mayso war abwaanguurow sidii qurbajoogtii la soo halay dadka ku dagaalamaya shabeellada dhexe wuxuu yidhi tolkaya cali cismaanow caqli maaha saanuye cashiirada islaydiyo colaadan sokeeyaha cadow baashidaaye caloolxumaha daawane kala celiya ehelko cudud mida ku jooji gujiya casiiskana ukaashada war anna ilaa hadda kulmiya waxaan ka maqli jiray waa waana kugu filan haddii aad wax fahmayso war waxaan ka maqli jiray xilliga colaadda aabbayaashu waxay aasaan wiilashooda xilliga nabaddana wiilashu waxay aasaan aabbayaashooda war waxaan maqli jiray colaad sokeeye ciilaa ku kordhee laguma ciilbaxo warbow anna waxaan maqli jiray wiil baa ku dhintay hadda wiil kuma dhasho war waxaa kaloo la yidhi colka dhex cali ciismaan waa ceebaan lagacey mehey eebow baladweyne waxaa looga barakaca dagaal maahay biihii waa beeledweyna allahayow ka dhig beerta raaxada beeled weyn bilayada hareer mari urba waxaad ka tagtay beerlula allahayow baarlamaanka lagu daro warwar mahaysaana deegaanada fatahaaddu ka dhacday waxaa ka mid ah degmada luuq ee gobolka gedo reer gedo allahayow balayada hareer mari luuq ganaane ganaane aa ka tagta reer luuq allahaayo balayada hareer mari war bulshada reer falastiina cadowgu isu bahaystay balayada allahaayo falastiin hareer mari war jimcihii banaanbax ka dhacay muqdisho waxaa lagu arkay wiilal iyo gabdho looyinayoo la damqaday xaaladda falastiin waxaana loogu baaqay in jimcaha dambe xaaladda shacabka soomaaliyeed ee argagixisadu xasuuqayso ay la ooyaan oy la damqadaan soomaaliya allahyow qawaarijta dhaafsi waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo kala socoteen k nn anigoo cabdicaiis beeraad ila socodsiinayay sheekaya farsamaynayay nabadgelyo gariiba caashaagu batalaale inuu dhiigu lasoo booqdo moogtaay inan riyada baas bartamaha habeenkee ana riyada baas bartamaha habeenkee barkimada ku moodon beer ka saaro moogta saaro adanawga eerka saara waan sida banjoog caw baadiyoobay moogtahay badankayga waayan kalgacayl bariinseeday magcaw badiyoobay moogtahay badankayga waayahan kalgacayl beriinseeday وشن